bism illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alslaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex iyo labaatanaad ee kitaabka nuur ulyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd dariskii siirada ahaa ku jirnay hijradii nabigaynu marayna calayhi salaatu wasalaam qiimaheeday leedahay waa waktigii laga bilaabay taariikhda islaamka imika aynu marayno afar iyo toban lix iyo labaatan waktigii soo jeedintii cumar bn khataab lagu bilaabay wey isna waliba taariikhday leedahay waa markii islaamku qudubada labada sucadaha isku taagay ehm, waxaynu arki doonaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa dhibaatooyinka soo gaadhay muraayad weeye laga eegayo taariikhda iyo sida awliyada ilaahay cadowga ula dhaqmo sabirka ayaa laga kasbanaya laga helaya halkan koritaanka ay diinta ku jirto in runtii uu dadaal ku imanayo dadaal bani aadam inuu ku imanayo inu arki doonaa waaya waxa inoo maraysa <clears throat> iyadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam loo tashado gaad laga qabto gaad dab leh gurigii uu ku jiray calayhi salaatu wasalaam rasuulku isagii waa yahay waxay eeganayaan soo bixiddiisa inuu soo baxay seefaha ku kulmiyaan ama dab saaraan si deg dega falama jaءa miicaad اkhuruuj amara ibna camihi caliya cali baa wuxuu faray bilmabiiti makaana inuu seexdo halkiisa almabiit makaana makaankaygan halkan aan anigu hurdo adigu caliyow jiifsa bui kay laa yaqac shak si aanu shakiba u imanin fii wujuudihi nebiga joogidiisa calayhi salaatu wasalaam oo aanay uga shakiinba asnaaa leyli habeenka dhexdiisa habeenka dhexdiisa si aanay u odhanin warmalaababa joogo ayuu cali yidhi halkaa jiifso fa innahum kaanuu waxay iyagu ahaayeen yuradiduuna kuwa celiya annadara eegmada min shuquuqi lbaab albaabka jeexjeexiisa albaabadu waa kuwan jeexjeexale marka ay iska raf yihiin marka albaabka dildilaaciisa ayaa ay ka eegi jireen ilaa toddoba lix sadar marka la dhaafo weeyaan hijratulmustafa macnaa baabka markaa dhowr sadar dhaafto unbaad baad halkaynu akriyayna kaanuu yuraddiduuna annadara min shuquuqi ilbaab albaabka jeexjeexiisa ayay halkaasa laga soo eegaya ma joogaan ma hurdaa halkaas liyaclamuu si ay u ogaadaan wujuudahu joogidiisa uma sajaa waxa uu nebigu ku deday deditaan weeye sajaa tasjiyadu waa dadidda sajaa caliyan biburdatihi cali waxa uu ku deday macawistiisa ama goyiis ayuu saaray caliyo halkaa hurdaa ayuu hi macawista ilaha eegteene halkaa u jiib buul taasoo tusinaysa tadxiyo macnaha cali fidaa-inimu sameeyey oo da inay guriga soo jabiyaana isaga dilaan baa waxba ku haynba amarka rasuulku u qaatay calayhi salaatu wasalaam asxaabtu waxay ahayn rasuulkooda kuwo jecel waxay ahayn kuwo amarkiisa u heelan kuwo ogsoon inuu uga dhow yahay naftooda ila ilaahay baa yihi annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim nabigu muminiinta wuxuu ka xigaa naftoodu ka xigaa oo isagaa naftooda uga dhow taasay dareensanaayeen inaanu xabad un isaga dhigayne laakiin meesha dantu ay ku jirto unu u tilmaamayo ogaaye marka iyada oo seefe in lala daydeeya rasuulka warkaya cali buu jiifiyey bartuuni jiifso wa kharaja cala alqowm nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku soo baxay qoladii ilaalinaysa gaarhka ahaa ciidankii guriga ku meersanaa ee u taagnaa meesha dilkiisa ee seefaha lasoo lignaa ayuu ku dhaqaaqay wahuwa yaqra' isagoo akhriyaya wajacalnaa min bayni aydiihim sadda wamin khalfihim faashan wamin khalfihim saddan faaqshaynaahum fahum laa yubsiruun wuu ka goostay intaa miya <laughs> tay wuu ka goostay qaama min khalfihim sadan tiibu ka jaray wajacalnaa min bayni aydiihim sadan ilaahay wuxuu hi xaggooda hore gidaar baanu dhignay wa min khalfihim sadan xaggooda dambena gidaar faakhshaynaahum waanu indhatirnayoo daboolnayoo fahum laa yubsiruun waxba ma arkayaan taasu ku akriy suuratu yaasiin aayadda sagaalaad marka dee sidaa haddii ay riwaayadu ku suganto waxaa laga qaadanaya de in cadowga lagu akrii karo maadaamu nabi ku akriya calayhi salaatu wasalaam ayaa laga faaiidaysanaya macnaha kale aayaddu ay leedahay waxa weeye xaggooda hore iyo xaggooda dambeba waxa la dhigay gidaaroo waa la daboolo xaqa ma arkayaan oo xaqa way ka indhalaayiin xagga hore iyo xagga dambe horena uma eegi karaan xaqa dibna uma jalaaci karaan way ka indhalaayiin xaqa taana waa lagu macneeyey nabiguna waa xaqiiba calayhi salaatu wasalaam faalqa allaahu nawma calayhim ilaahay baa hurdo ku tuurayba keliinkii hurdada ayaa la laqsiiyey xataa lam yarahu axad ilaa aanu nebiga cidiba aragba wuu iska soo baxay wuu tallaabsaday wuu weydaartay baladba cidiba may aragba walam yazal calayhi asalaam nebigu muu daynin saa'iran inuu socdo xataa taqaabala maca sidiiq ilaau abubakar qaabilay abubakar jeeruu ka tegayey wuu sii socday saa'iran xataa taqaabala maca sidiiq abuubakar jeer uu ka qaabilayay wuu soconayay wa saaraa labadoodii way socdeen waa abubakar iyo nebigii xataa balagaa kaara thawr ilaa ay godka kaaru thawr laylaado gaadheen yool habaabin weeye waqooyi bay ka xigtaa madiini maka waqooyi bay u ahayd inuu u baxo umuu bixina hawd buu baxay yool habaabinta kaleu sameeya waxa weeye godkaasunbaa abu dalam yidhiba halkaasuu galayba mabuu soconin ad dadka baxsanaya farsamadu kayar xun tahay waxa ay sameeyaan way halkii laga dooni lahaabay ka sii baxaan dabeedna dabaddaa laga eegeegaa laga helaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam gudihii maka wuu ka baxay laakiin maka meel meelun dalam yidhi halkaasuu raacda reeb ayuu galay si siuu raacdadoo dhan u reebo godkaa qaaru la laydhaa hawd buu ka xigaa makaba yaa hawd buu ubaxayaa islaba wuu baxay way ku daysteen waqooyi buu ubaxay unbaaba culayskoodu noqday <clears throat> inkastoo dee dhan walba ay mareen marka way kala duwan yihiin qaaru xiraa iyo qaaru sawr gaaru xilaa dee buurta jabalunuur imika ay bu ku yaalaa dee kambalkan maka ee dhinaca bari ah wadada carafaad marka loo baxaya iyo geesta bariga laakiin qaarusoor waa hawdkaa dadku labada way soo egeegaan marka yar xajaane xajka waktigaas fakhtafayaa fii way ku libdheen way ku qarsoomeen abubakar iyo nebigu godka ah waa buur dheeroo godkuna dhakadiisa yahay ama almushrikuuna gaaladii falamaa calimuu markay ogaadeen bifasaadi makrihim shirqoolkoodii inuu fashilmay fasaad waa fashilaad makriguna waa shirqoolka shirqoolkii inuu fashilmay taladii ka muruxsatay kolkay ogaadeen wa annahum iyagu inamaa baatuu way baryeen yaxrusuuna calaa caliy bni abi aalib cala bni abi aalib yaxrusuuna caliy bni abi aalib yaxrusuuna inay ilaalinayeen bay ogaadeen xalay oo dhan inay waabariisteen iyagoo ilaalinaya cali ayay ogaadeen laa muxamed laa muxamed bna cabdillaahi ka ilaalinayeen inaanu maxamed ibna cabdillaahi ahayn caliya bna abi aalib uu yahay markay taa ogaadeen way naga madaxsatay waa ka xunnahay oo ninkaynu ilaalinaynaba macali buu ahaa saasaa ilahay awliyadiisa u ilaalinaya ilaahay baa wax ilaaliya tabaaraka watacaala wax indhasaaba nabi ciiseba kolkii ay gurigaasoo kale gaalkaga qabteen ee ay dooneen inay dilaan ayaa ilaahay ui wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha la manay dilin manay deldelin oo tan karooskana may samaynin waa loo egeysiiyey cid kaloo u eg bay dilin isagana ilaahay qad rafacahu allah caalamka koraa ilaahay uu geeyey u dhimanba ayaa la rafciyey waa saas wey nin ilaahay wataa ma iisho waxay ogaadeen ka ilaalinaya inuu cali yaho nebi maxamed ahayn waktigaasa haddaba haajad cawaatifuhum dareenkoodii iyo qiiradoodii baa cirka martay haajat way kacday cawaaifuhum caatifadoodii ayaa cirka martay markaasaa sida ibliiska la isbuuxiyey oo la is-afuufay oo la cadhaysiiyey fa arsaluu waxa ay direen ilan gaalku markuu had iyo jeer fashilmaba shaydaanka ayaa sii kicinaya alam tara ana arsalna shayaaiina cala alkaafiriin tauzuhum azan kicin iyo abaabul bay ku samaynaysa shaydaanka ilaahay gaalka uu ku sallanaya tauzuhum azan iyadoo soo bacaynaysa oo hirigooda haysa fa arsaluu waxay direen adalaba raacdadii raacday direen min kulli jihatin jiho walba afarta jihada col baa loo saaray wa jacaluu waxay yeeleen aljawaa'iza jaa-isado jaa jaaisada waa maxay abaalmarin abaalmarin baanu siinaynaa bay baydhan liman ya'tii bimuxamed cidda muxamed keenta aw yadullu calayhi amana soo tusiya intaa way odhan jireen weligoodbe eh. ducafadu shal milyan ka keena sooma odhan shan milyanka ebelkeena intaasoo milyan buu leeyahy hadday doonaanna dee way dafirayaan kolkii ka muraadsadaan <clears throat> intay godad qofkaa geliyaan ayay dabeedna kaga baxayaan lacagtiina ah, dhaqankoodii nooca aha bay ku dhaqaaqeeno waxay idhaahdeen qofka maxamed keena amana soo tusiya war lagu heli kala soo sheega bay idhahdeen telefoonkaana ha nagala soo xiidho weyn waqad wasaluu waxa ay gaadheen fii dalabihim markay nebiga raadinayeen ilaa dalika algaari godkaasay ayay gaadheenba alladii godkaasoo fiihi dalabatuhum waxa ay doonayeen oo ku jiro cidda ay doonayeen godka ay ku jirta laftiisay gaadheen dalabatuhum dalabadu macnaha waxa wey muraadkooda cidda ay doonayeen doonayeenoo rasuulkii abubakari goodkii ay ku jireen laftiis sidaa la taagay maxaad ka fahmaysaa taa waxaad ka fahmi karaysaa inaan meelina baxsanin ee dhagax walba la rogay meel walbana toosh lagu iftiimiyey godkii dhinaca hawd ka xigay ee aan aanaba u ahayn dhinacii uu ka baxayy godkii buurta dheer saarnaa godkii afkiisu uu yaraa ilaa kii baa laysdul taagay bixayu sibay isu dul taageen low nadara axaduhu midkood hadduu eego taxta qadamayhi labada adin hoostooda la nadarahumaa wuu eegi lahaa midkood haddii uu saasunba indhaha talignaayeen kaarbaa ku dhacday hadday hoostooda ku himbiriirin lahaayeen isha oo hoos ay eegi lahaayeen way arki lahaayeen xataa abkaa daalik ilaa arintaasi ay kaba ohisayba abaabakar abubakar bay ka ohisay oo markuu arkay jaqaf jaqaftoodii dadkii raacdada ahaa colkii raacdada ahaayo meesha ka jaqaf jaqafle kolkuu arkay ayuu nebiga u naxay oo u ilmeeyey faqaala lahu calayhi salaam markaa nebigu waxau ihi laa taxzan ina allaha macanaa ha murugoonin allayna weheliye ah, markii uu ihi id yaquulu lisaaxibi laa taxzan ina allaha macana ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayn id humaa fi lgaar id yaquulu lisaaxibi laa taxzan ina allaha macana haddaydaan uhiilanaynin baa ilahawi ilaahay kolkii horeba uhiiliyaa imika uhiilin maalintay labada ahaayeen maalintii halkaa laga helay maalintu sidaa abubakar u naxay maqaaladaana uu nebigu ugu jawaabay maalintaa ilaahay uhiiliye u jooga waa naabad wey sida xadiidku uu tilmaamaya wuxu uhi maa danuk ya abaabakr biitnayni allahu haalituhumaa abubakarow maxaad u malaynaysaa laba alla saddexeeyo waa maqaaladuu yidhi uun nebi muuse calayhi salaam ilan awliyada ilahay waa isku maqaale oo xaqa iyo kelma qalbiga nool baa kelmad nool ka wada keenaya qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun waxay arkeen reer banu israa-iil iyadoo badiina xagga hore kasoo xidhay fircoonna tignikadii sicir iyo dhul ay marayso lasoo gabaara gurdaynayo oy soo bilaabmaysa soo hirayso markaasay yidhahdeen inaa lamudrakuun wallahi waa laynhayaa muuse waxaa soo qaxnaye laakiin laynagu waabariisay markaasaa isaguna muxuu kala kalaa ina maciya rabbii sayahdiin ilaahayga iweheliyo ihagaya ilaahay hagitaankiisaa ku socdaa ma hallaabaya bu lagama yaabo badina inama joojinayso fircoonna inama qabanayo hadda badina waa tan fircoonna waa kan ka dhigi lahayd tani in badanoo inaga midi halkaa marxaladda haddaad gasho in badan baa caloosha socon lahay halkanna waa waa badii cadowgiina waa kana uu soo faranfardaynaya diyaaradihii iyo tawaangidii iyo wixiibaa soo istaalan maxaad odhan lahayd markaa yaqiintaasaa la dha yaqiintaasaa la idhaahdaa kalaa ina maciya kala waa kalimatu rabcin wa zajrin hadalka si adag marka loo deerifaynayo asbuxa lagu odhanayaa kalaa la isticmaalaa markaa wuxuu leeya ilaahay ba aniga weheliye isagaana ihagayo ballantiisun baan anigu haystaa siduu nebiguna calayhi salaatu wasalaam ugu jawaabay faacma allaahu ilaahay waxa uu indhatiray absaara almushrikiina nimanka gaaladaa indhahoodiibuu madoobeeyey xataa lam yaxin ilaa aanu uga dhowaanin xaana yaxiinu lam yaxin xiinku waxa wey dhowaanshaha ilaa aanu u dhowaaninba liaxadin minhum mid iyaga kamida umay dhowaanin iltifaatatun inuu eego midna wuu kari kari waayo inuu eego ilaa dalika algaar godkaa isaga ah dadkaa isagaa inuu ninna hoos u eego oo bal indhihiisa uu hoos u isticmaalo midna wuu kari waayo ila marka had iyo jeer dadku ay wax daydeeyaan sheeday wax ka eegaanoo sidaa tiiro dheer bay wax ku eegaan marka araggiisaas waxau ahaa arag dheer buu ahaa bal saara waxaabuu noqday acda alacdaa cadowga kii ugu cadowsanaa wuxuu noqday oo ah umaya umayatubnu khalas ninkaa gaalka ahi wuxuuba noqdayba yubcidu lahum iyaga mid u fogaynaya oo wax fog oo baciid ahoon la qaadan karin uga dhigaya ikhtifaaa almadluubayn labada nina la doonayaa inay galaan fii mili haada algaar godkan oo kale saaxiibadiibuu la hadla wuxuuhi war waa arin fog oo aan la rumaysan karin godkan oo kale inay galaan labada nina aynu doondoonaynaa maqaaladaa waxaa yidhi ninkii ugu cadowsanaaba oo isaga dhigdhigaya khabiir xariifahoo dalyaqaana ah, oo cimilada dhulka aada u yaqaana kadib markii uu egay godkan iyo meesha uu ku yaallo iyo sida uu huruusha u yahay iyo caaro afka isku xidhay waxay idhahdeen meeshan sula cidi kuma soo dhawaanin bu idhahdeen meesha meeshan cidima gelin ninkan daydayna laba habeen buu maqan yahay ama habeen meeshanna caaro iyo waxbaa isku xidhay waa gurmad ilaahay baa ka dhacay xata alxasharaat xasharaadkii baa gurmaday waa saasunbu ahaa nebi ibraahimna markii dabka lagu tuuray xadiidka saxiixii wuxuu tilmaamayaa in xayawaanko dhami ay soo gurmadeen midba si usoo xamaartaba oy ka afuufayeen ilaa bahashaa la idhaahdo wasaqda mooyaane ee dhakada buranee markaa indhabirta iyo qorotad iyo goodaadada iyo waxaa halkaasay markaa xaalku saas u dhacay waa iskaga tegey fa aqaamaa fiihi way ku nagaadeen godkii alaaa layaalin saddex habeen xataa yanqadica dalab ilaa raacdadii ay hadhay wa kaana yabiitu cindahum agtooda waxa u hoyan jiray cabdulaahi bnu abi bakrin inankaa abubakar u dhalaybaa godka la seexan jiray wa huwa shaabu nin dhallinyaraa buu ahaa saqifun walainun saqif buu ahaa nin aqoon leh lain buu ahaa launa rajulu laqaanatan walaqinu macnaha waxa weeyaan waa xaadiqun zakiyun caaqil waa sariid sariid caqli weyn wey ah, isku dhow saqif iyo laqi nin caqli badan bu ahaa sariida habeenkii buu la seexda aabbihii iyo iyo nebigiisa fayadlij waxa uu kasoo guura garaa uu kasoo guuro gelaya min cindihima bisaxar habeenka qaybtiisa dambena waa kasoo hadaafaa intuu la seexdo ayuu saacadaha dambe afarta iyo saddexda iyo meelaha ayuu kasoo gura galaa saxar fa yusbixu maca quraysh qurayshku kula waa bariistaa bimaka xoogaa baa la soconaya dee ilaa afartan daqiiqa ama saacad meesha markaa qurayshku kula waa bariistaa maka isagoo iska dhigaya kabaa'itin biha mid u hoyday kabaa'itin biha mid quraysh ula hoyday maka wuxuu iska dhigayaa inuu halkan uhoyday maka falaa yasmacu amran maalintiina waa waa sahan wey sahan sirdoon saxa wey cadowgu soo wareysanaya ayuu soo dhegadhegaynaya falaa yasmacu amran arin ma soo maqlo yuktaadaani bihi lagu kayd loogu samaynayo lagu shirqoonayo ilaa wacaahu wuu soo xafidaa xataa yaatiyahumaa ilaa uu la yimaado bikhabari daalika shaygaa warkiisa iktaada yaktaadu yugtaadaani bihi wax markaa lagu qaroomaynayo ama loogu shirqoolayo ma soo maqlo intuu soo weeleeyuu soo xafido ayuu iyaga u keenaa jabgu soo masxi kusoo sameynaya xaaladu maalinba meesha ay maraysa iyo wararka soconaya iyo in sirifakata iyo in la ogaaday iyo markaa uu u yimaada halkaas ugu soo galaa dabeetna warbixintuu siiyaa xaalku afkaas kaasaa sirdo wanaagsana ah. waaya xataa yakhtalida xiina yakhtalidu dulaam marka uu gudcurku isku darmo marka uu habeenku si fiican u madoobaado ayuu caraabo kaga soo dhufanaya maka godkiisiibuu soo xaroonaya waaya waa khalqiga ilaahay kii ugu sharaf badnaa halkaasuu ka galay wa kaana wuxuu ahaa caamir ibnu fuhayr caamir ibnu fuhayra ninkaasina waxa u ahaa waa nin shaqaalo u ahaa abubakare eh, oo arigiisa raacayo xayntiibuu hayay ila wixii laisla soo dhaafay waa laysugu yimi ninkii shaqaalaha abubakar ahaa xayntiisa raacayayna isaguna dee waa dagaalka ka qayb buu yahay sida waa qanacsanya isagune kolkaa ari meesha agtooda daajiyaa caanahana waa uga soo lisayaa kow yaruuxu calayhimaa wuu ku soo caraabiyaa biqidcatin xoogaa min hanam xoogaa goosano oo ariya hayn ariya ama goosan ariya ayuu ku soo caraabiyaa yarcaahaa oo uu daajinayo xiina tadhabu marka ay tagto saacatun min alcishaa habeenkii saacad ka midii kolka ay tagto intaa fiid cawlka ayuu soo caraabiyaa wayaqduu biha calayhima waana ku kalhiyaa wuu soo caraabiyaa waana ku kalihinaya oo isaguna eryadaa ayuu arigiisu ka hawlgelaya arigiisu halkaasu ku jahaysan yihi ninba waxbuu ku hawlgala marka rawaaxuna iyo ruuxu waa caraabaha yakdu waa kallahaada faidaa kharaja min cindihimaa marka uu ka soo baxo agtooda cabdullaahi inankan cabdilaahi kolkuu ka soo baxo godka ay labadaa eh, saaxiib ku jiraan tabica atharahu cabdilaahi raadkiisa waxa mariya oo la raaca adhiga caamir bilhanam adhiguu mariyaa muxuu uga jeedaa adhiga raadka cabdilaahi u marinayaa likay laa yadhar liqadamayhi athar si aan cagihiisu raadba looga arag ila nimankii waa sanqandhigay sidoo budulkaasay soo eeganayaanoo cabdilaahi ti socodkiisa iyo soo socodkiisaa la baaraya oo raadkaa la eegaya marka ninkani markuu sii socdona dee arigu kusii foofiya halku sii maray galabtiina wuu kusoo caraabiyaa raadkaa maxaaba raadba la arkiba arigii baa meesha maray un wey <clears throat> waaya ninkaasina halkaasu dagaalka ka galay tabica asarahu caamir biاlhanam caamir baa ariga mariya raadkiisa likay laa yudhira liqadamayhi aar likay laa yadhar liqadamayhi aar si aan labadiisa cagood raad u yeelan walama inqaaca alab markii haddaba raacdadii ay joogsatay goolay lix caana maal kolkii la guclaynayay lagu soo salaaxi waayey laba boqoloo halaadna halkaasaa lasoo dhigayoo cascas waxaa la leeyahay carwa ninka qaata labadaa boqol waa diyaar ninka labadii nin soo hela ninka mid soo helaana boqol buu kaxaysanaya carabkuna sida soomaalidu ayuu geel ku waalaa carabtuna geela way ku buuxsanay ilaa uu nebigu wax badan oo tusaalaha ah geela ugu soo qaadan jiray laa yahdiy allaahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam inuu ilaahay qofkula sababtaada ku hanuuniya ayaa kaaga fiican buui qof yahow inaad geela cascasesho leanna geelaasay ku buuxsanayeen markii neebaa jecel buui subax walba inta uu suuqa tago inuu sooinuu eh, soo kaxaysto laba qaalmood oo xul ah oo korus waaweyn wallahi nin waliba uu jecel yahay haddaba inuu laba aayadood soo barto subax walba ayaa labada qaalmood iyo waxa aad doonaysaanba wanaagsan ah, marka wa waa luqadda ay fahmayeen buu maaragtay nebigu kula hadlaya calayhi salaatu wasalaam haddaba walama inqadaca dalabu markii raacdadii ay joogsatay kharajaa way baxeen bacda an jaaahum adaliil intii uu dalyaqaankii u yimi dalyaqaan daliil iyo khiriidtiya baa laydhaha waa dalyaqaan ninkii gaalka ahaa ay la ballameen biraaxilatayni labadii gaadiid ahaa buu la yimi subxa salaatin subaxdii saddexaad dadku daa way kale shaksiyad rooyina ninkan isagoo islaam ahayn ayaa haddana waxa ay kula ballameen ilaa lix caana maal markaad naga maqan tahay meel hebelaayo labadaa neef saacaddu markay wakhtigaa tahay noogu keen waktigiibuu soo joojiyay labadii nin mushqaadiisay kala ballameen gaadiidkiina way u dhiibteen subxa salaad subxii salaadii hor u keenay wasaaraa way socdeen mutabicayni iyagoo raacaya dariiqa saaxil wadada marta xagga xeebta wa fi dariiqi wadada marka ay sii hayaan laxiqahum waxaa gaadhay daaliban isaga oo daba ordaya suraqat bnu malik almudlaji ninka magacaa la idhaahday reer mudlaji ah oo suraaqa ayaa gaadhay waaya raggii markaan gaadhay nebiga ee doonayey ee colka ahaa ninkaasa ka mid ahaa oo markaa maxaa halkuu ka soo helay raad xaguu ka soo helay maxaase kalifay inuu sidaan usoo ordo tiibuu sharax ka bixiyey wuxuu hi waqad wakaana waxa uu ahaa ra'aa mid arkay rusulu mushrikii quraysh nimankii quraysh rusushoodii yajcalu macnaa ciddii ay direen yajcaluuna iyaga oo yeelaya fii rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga iyo wa abibakrin labadoodaa waxa ay u dhigeen diyata kulli waaxidin minhumaa mid walba magtiisiiba u dhigeen liman qatalahu qofka dila oo asarahu ama soo qafaasha waxa uu arkay bu i waqadar wakaana qadar ah. a ah, wuxuu arkay siraaqi rusushii quraysheed macaade waa dadkay soo direen quraysh dad bay soo direen warbaahin la dhex socdo magaalada maka maxay leeyihiin waxa aanu ballan qaadaynaa ninka nebiga keena amu abubakar mid walba magtiisa yجcaluuna fii rasuuli الlaahi wa fii abi bakri kula waaxidin minhuma mid kasta gaar ahaantiisa liman qatalahu awsara ama cidda disha ama soo qasaashe soo qabata boqol magtiisa suraaqina warkaa uu haye garo warkaasu hayay suraaqina fabaynamaa huwa iyada oo wakti fii majlisin meel uu fadhiyo min majaalisi qowmihi qoladiisu meelihii ay fadhiisan jireen bani mudlaj qoladii reer bani mudlaj ee suraaqi qoladooda ahayd goobihii ay ku caweyn jireen ay fadhihi jireen ama ay maalintii ku haasaawi jireen isagoo fadhiya suraaqi waa siduu warka ku helo kuu sheegaya id aqbala rajulu minhum nin iyagii kamida baa yimi xaggaa ka soo dhacdhacay oo mafrashkii buu yimi xataa qaada calayhim ninkan warka sidaa wuu isdul taagay suraaqe iyo qoladoodii oo iska fadhfadhiya wahum juluusun iyagoo fadhiya fa qaala markaasaa ninkii soo arkay nabiga iyo abubakar dhaa wuxuu yidhi yaa suraaqa suraaqow inii ra'aytu aanifan goor dhoweyta waxaan arkay aswidatan mudutuul aswida de waa madowga soomaa sawaad aswida markaa qofku had iyo jeer kolka uu bidhaan dheer yahay waa mudutuul un baa la odhan karaa ah, kaas waxbaa halkaa ka madoo mudutuul ah aswidatan shay wax ka ka madow bisaaxili xaggaa badda dhinaceeda araahaa waxaan u malaynayaa buui muxamadan wa asxaabah maxamed iyo kooxdii u kaxaysay ayaan u malaynaya ninkani waa nin iska socda qoladii suraaqo kamida mafrishkoodiibuu kusoo noqday intuu meel dheer ka yimi kow suraaqa oo dee malaha inuu danaynayo iyo u arkay ayuu warka si gaara ugu ishaaray wuxuu war halkaa ninkii la doondoonayay bidhaan aan u maleeyay isaga iyo kooxdiisii badda xeeligeeda iyagoo socdaan arkay waaya facarafa carafa suraaqatu ninkan suraaqee meesha fadhiya mafrishka waxa uu gartay annahum hum kuwaasina iyagi yihiin walahi waa iyagii markiiba niyadid niyadiisa saas ku dhacday walaakinahu araada wuxuu doonay suraaqe an yuhniya inuu ka qariyo cazma makhbari waxa uu qarsanayo go-aankiisa can dalabihim doonidooda inuu ka qariyo casmigu waa go-aan ina dalika min casmi umuur khabarkiisa iyo shayga markaa uu qarsanayo inuu iyagu si aanay uga naqshada uga xadin inuu go-aanka ka qariyu doonay yufniya afna macnaha fii sadri laabtiisu waxaa ku qariyay an yufniya cazma makhbarihi can dalabihi go-aankiisaa iyo waxa uu qarsanayo inuu iyaga ka qariyaabuu doonay warkii wuu gartay inay nabigii iyo kooxdiisi yihiin la doondoonayay inuu doonona wuu doonayaa dadkan inuu ka qariyana wuu rabaa waaya wuu isnasaqay faqaala markaasaa wuxuu hi inaka ra'ayta fulaana wa fulaana waar waxaad aragtay hebel iyo hebel inalaquu biacyunina imika indhaha iyaga ka dhaqaaqeen imika naga libdheen yabtaquuna baallatan lahum baadi ay lahaayeen bay raadinayeen balyabal beenaadka wuu kaarteeyey markaasaa wuxu hi adeer maxamed iyo asxaabtii meesha ma joogaane waxaad aragtay hebel iyo hebeloo baadi raadinayay halkaasa iminka ku libdheen libdheenoo indalaquu biacyunina iminka ishayaday ka dhaqaaq hadday isha ka libdheen iminkay naga libdheen hebel iyo hebel baadiday raadinayan mudutuushiiyo madowgaad aragtay iyo bidhaantaad arkaysa raggaasa ahaanada intaasi u dhiibay gidaarkuu qaniinsiinaya ilaa dumarkiiba kicilaha waa lagu baraarugi lahaaye wuu khad buu dejinaya wuxuu isleeyahy ugaadhi shabakadii bay saani ugu jirtaaye soo qaba un waxna ayaan warka hayn uma labisa fi lmajlisi saaca xoogaa buu iska joogay wa qaama wuu istaagayoo intuu si mii intuu maaragtay si dhuuban uga baxay mafrashkiibuu kacay warakiba farasahu markaasuu leedafuulay oo faraskiibuu ku booday isagoon heleelinba heensihii uma saara markaasuu dhababaceeyey markiiba u cirbiyey xataa danaa min arasuuli ilaa uu ku dhowaadayba nebiga in boqol halaad u muuqdaan ayuu noqdayoo dabeetana isli wallaahi ninkun bay kuugu dhowda fursadda ka faa'iidey markiiba cidhibta ku dhuftay ilaa uu nebigiiba ku dhawaaday calayhi salaatu wasalaam iyo waman macahu ciddii la socotay facafarat bihi farasu faraskii baa la turunturooday markuu in yar u jirsaday ayuu faraskii turunturooday cusuurku waa turunturada fakhara canhaa markaasuu afka goostu ka dhacay markiiu dee faraskii oo xiimayaa kufay halkaasuu ku duulay isagiina mudeerifeey uma rakibahaa haaniyan mar labaad buu ku booday farasku calaamanaya mogti nin meele u cad meeli ka madow wasaara kolkaasuu daba eryay xataa saara ilaa noqdayba yasmacu mid maqlaya qiraa'ata almustafa sala allahu calayhi wasalam nabiga qur-aankiisi nebiguna qur-aankiibuu markaa ismaqashiinayaayo kor u akriyayaayo tajwiidinayaayo ilaahiisu xusayaaba ninbaa isa soo naarinaya cadowah ummadda raba qur-aanku kor u akriyaya dabeetana wuxuu u jirsaday de had iyo jeer marka cidlo la joogeen guuxiyo waba kollay dee qiraduna mud meel bay ka baxaysa xoogaa buu jiraa ilaa boqol mikriya wixii kasii badanbu qiyaasii u jira ilaa u qiradiisii maqlayda wahuwa laa yaltafitu nebiguna ma soo daymoonayo nebigu dibbuma soo eegin wa abubakrin laakiin abubakar yukfiu iltifaat daymaduu badinaya wallaahi waa kaa nebiga agtaada lagu dilay buu kolba leeyahayo dib buu usoo jaleecaya dib buu usoo eegaya labadooduba laba gaadiiday kala fuushan yihin ninkiina waa wadaa dalyaqaanka ah kolba dib buu usoo eegaya kolba dib buu usoo eegaya isagiina waa soo cirbinaya nebiguna qur-aan buu iska akriyaya kala caalam waaya fasaakhad waxaa dhumbatay dhulka oo dhulka daf tiri qaa'imata farasi suraaqata ninka suraaqa la idhaahda faraskiisii qaaimataankiisa qaaimataanku waa labada jeeni labadii jeeni baa nam yidhi dhulka saaka macnaha waxa weeyaan saaka fi lard dhulkii buu imaaday qaa'imata waa labadii jeeno farasi suraaqata fi lard ninkii suraaqe faraskiisii ayaa labadii jeeni dhulka loo aasay dhulka allaha kula jaro ayumen maqli jirna dhulkaa la go-ay xataa balaqataa jeeroo ay gaadheen labadii jeeni arukbatayn ilaa jilbaha faras ilaa jilibku libdhay de waad garan karaysa fakhara canhaa markaasuu ka dhacay halkaasuu haddana ku duulay markaasuu dib usoo hinjiyey haddana boorkuu iska soo tumaya uma zajaraha faraskiina markaasuu huruufay oo uu guulguulay oo uu ku dhuftay oo uu kiciyey dhulkiibuu ka soo saaray waxaanay ula muuqdaan xataa nahadat faraskiibaa isku daya inuu hinqado falam takad may karin faraskii tukriju yadayha inay labadeedii jeeni dhulka ka soo saarto faraskii dhulkiibaa qabsaday ila dhulka laftiisa heelane waa kaa damar buu ku dhuftay dhulkii faraskii adimadiibuu faraskii soo saari kari waayo xataa sadaca liafarihima ilaa raadkoodii uu ka booday labada jeeni raadkoodii waxaa ka booday maxay qubaarun saadicun fi samaa qubaarku waa boorka saadicuna waa mid u dheer i samaai cirka mil dukhaani oo qiiq oo kale ah bood kor isu aluubay oo kor isu taagay oo madow ayaa ka soo booday bartii labada adingaleen anaa meeshii wax silan baa ka muuqday aanu filayninba ayaa ka soo muuqday faraskii dee markuu ruqaansaduu kaga girif boodhkaasaa ka kasoo booday sida qiiq oo kale ah saadic fi xagga kore ukacay facalima suraaqatu ninkii suraaqa wuxuu ogaaday wanweyne wuxuu gartaa marka indhihiisa cerka la tusee wuxuu gartay anna camalahu baa'icun sudan inuu camalkiisani halow yahay dhaqdhaqaaqiisani inuu fashilan yahay buu gartay camalkiisi waa baaic mid halaabay weeye sudan oo aan ku xisaabtan lahayn ayaxsabu linsaanu an yutraka sudan in la iska daynayo marka camalkan inuu yahay mid fashilan oo macnaha aan wax kasoo qaad lahayn oon hirgelaynin buu mooday wa daakhilahu gudihiisana waxaan uu qabanayana rucbun cadiim balaayo weyni inay ku jirtaabuu gartay camal shaqad hawshan uu ku jiro gudaheeda in balaaya kusii tahay oo waxaan hagaagsanay ay tahay buu gartay fanaadaahumaa bilamaan wuxuu ugu dhawaaqay amaan war nabaday nabadaybu war collaba socda ogaada oof arkhoof ma jira iga ogaada wixii la isugu dhawaaqi jira la isku ogaada fawaqafa calayhi salaam markaa nebi maxamed baa istaagay waman macahu iyo ciddii la socotay xataa jaaahum ilaa ninkii u yimi faraskii halkaasaa laga yimi isaguu dabranya ila rajaagelaysa hadduu soo hinqabo haddane isagii baa soo lugeeyey wuxuu yimi nebiga iyo asxaabtiisa dhowrkii qof la socday wayaqulu suraq suraaqi markaa wuxuu leeya waqaca fii nafsi naftaydii waxa ku dhacay haddaba suraaqa beriga dambe markuu ka warramayo wuxuu sawirayaa naftiisa wixii markaa ku jiray naftayda waxa ku dhacay xiina laqayt xiina laqiitu maa laqiitu markii aan la kulmay wixii aan la kulmay dhirbaaxadaasi kolkay igu dhacday waxa dareen aan ku qaatay an sayadharu amru rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam arrinka nebigu inuu daahiri doono inuu daahiri doono macnaheedu waa maxay inuu nebigani guulaysanayo wallaahi ninkan arinkiisu wuu taabogalay ilan waaqicu dadka wuu tababaraaye waaqicu waa cashar ayuu noqdaa qofku hadduu wax istaawiyo oo tamartiisa la tuso cashar bay u noqotaa ka ilaahay hanuun la maago abi sufyaan laftiisu markii isagoo yurub jooga madaxdii yurub ninkii meesha madaxda ka ahaa intuu abi sufyaan u yeedhay uu ka waraystay nabiga caleyhi salaatu wasalaam dabeetana uu abu sufyaanna ka jawaabay isagoo waktigaa gaalba ah ee uu arkay sida ugu hanqaltaagaya iyo warbixinta uu samaynayo ninkii yurub eryadaa ka madaxahaa dimashik ayaa wuxuu ihi laqad amira amru ibn abi kabsh wallaahi maxamed arrinkiisi kor buu kacay kor haddii reer yuruba maanta hadal hayaan ila inagaba mid imika reer yurub ay hadal hayaan ama maraykanku maxaa la odhan lahaa walahi ninka arrinkiisu kor buu kacay <laughs> saasuma abi sufyaanna yidhi o dabeedna dee waaqicii buu arkay waaqici jiray waaqici waaya sidaasaa dareen aan ku qaatay buuri an sayadharu amru rasuulillaah faqultu waxaan idhi buuri nebigii intuu la hadlay inna qawmaka qoladaadii muxamedow tolka qad jacaluu fiika diya adiga dilkaaga mag bay qadareen qad jacaluu fii qatlika diya cidda ku soo disha inay magta siiyaan ayay go-aamiyeen wa akhbarahum wuxuu u waramay suraaqi sir buu u sheegay bimaa yuriidu bihim annaas dadku waxa ay la doonayaan waxaasaa lagula doonayaa shirqaabkaasaa la wadaa colaalkaasaa la diray sahankuus adu war buu siiyey intaa wuxuu ugu sii daray calafna inuu siiyuu doonayba casharkiiba anfacay wa carada calayhim azaada walmataac wuxuu u bandhigay nebiga iyo adda intii la socotay zaad iyo mataac waa maxay waa raashin iyo bagaash maxaa u baahantihin bui raashin maxaa mataac iyo alaabo u baahantihin dar iyo dhuuni bal hadda ii sheega bui waxaan idinku kordhiyo falam yaakudaa minhu shayan waxba kamay qaadan waxba kamay qaadanoo waa rag soo gaashaamanoo isku filaaday bal qaalaa lahu wuxuuna ku idhaahdeen hal codsi unbay ka codsadeen nabigii asxaabtiisu akfi canna adeerna qari waxba dadkaa noo soo sheegina haddaad wax nagu tarayso halkaasay mareen tunis ka dah warka iyagoon waxba adeerna sii faafin bay intaas baan ka codsanan fasa'alahu suraaqatu suraaqe ayaa xadhig xidh bilaabay qofkaa waa laga xadhig xidhnaa soomaad maqal ninkii xadhig xidh buu bilaabay wuxuu weydiiyey suraaqi an yaktuba lahu inuu nebigu u qoro kitaaba amnin qoraal lagu nabadgeliyo wuxuu kartay in meeshii mar haddii la kala dhaqaajiyey inaan sidaa lagu kala tegaynin la isku soo noqon doono ninkan arrinkiisuna uu hirgalay kasii xadhig xidha buui markaa wuxuu haddaba noodkii samee nood <laughs> min fadlag waraaqii isii qor buuri la igu nabadgeliyo markaad soo guulayse aad nagu soo hinjin doonto waraaq aan inaan sirtaa bixiyon maalinkaa ku saaciday la igu garto bal taa iisii qor buu waraaqdaa iisii qor buu mulaaxada waaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam tii low uu la fahmay fa amara abaabakrin fakataba nebigu dee xama qori jirin abubakar buu yihi oo karaanigiisa xokayntii qarba qor noodkaa uu sheegayo ha lagu garta inuu ninkan yahay mid la nabadgelinayo maalinta rag helo xaashidaha ku nabadgalee juwanka ujar buui fakataba abubakar baa si ku qoray waaya halkaasay maraysa wabidaalika inqadat halkaasay ku dhammaatay haadihi lmushkila mushkiladani saasay ku dhammaatay sidaasuu ilaahay kaga ambabixiyey rasuulkiisii sala allahu calayhi wasalam cadowgii micyaha dhaadheeraa ee usoo soofaystay uu qariini kari waaye allatii mushkiladaasoo adhara allaahu fiiha ilaahay dhexdeeda uu muujiyey mushkiladan dhexdeeda ilaahay wuxuu muujiyey maxay masiida cinaayatihi birasuulihi ilaalinta ilaahay uu ilaalinayo inay aada u badan tahay buu mushkiladaa dhexdeeda muujiyey masiidku waa kororsiimo cinaayaduna waa ilaalin masiida cinaayati birasuulilah mushkiladan dhexdeeda ilaahay wuxuu muujiyey inuu nebigan aada u ilaalinayo waayo cidhiidi aada u adag oo uu galay iyo khatar badan oo uu galay cinaayo ilaahay unbuu kaga soo baxay waaya <clears throat> wa kaana ahlu lmadiina bal labadaa magaale magaaladaasi elays bay ku raadinayaan nabiga dilkiisa magaaladii uu kusii socdee madiine ahina waa tan wa kaana ahlulmadiinati waxay ahaayeen xiinamaa samicuu markay maqleen bikhuruuji rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu inuu maka ka soo baxay wa quduumihi calayhim iyagana uu soo gelayo khuruuj iyo quduum inuu soo baxay uu soo gelayo markay ogaadeen yakhrujuuna ila alxara waxay u baxayeen meesha shiisha xaradu waa meesha dhagaxaanta madmadow leh koonaha magaalada meel iminka dariiqilhijrada basaska lagu qaybiyo ayaaba maaragtay dariiqa hijraba lagu magacaabo halkii maaragtay nebigu kasoo haajiray yakhrujuuna ila alxara koonaha magaaladoo dee ilaa tobaneeyo kilomitr u jirta ayaa la isa sii taagaya xataa yarudahum xaru dahira ilaa kulaylka duhurnimo soo celiyo waxaa la diyaarinaya waftiga in la qaabilo caleemo qoyan lagu soo dhameeyo wadooyinka la isu safo munaawaraad loo muujiyo cadowga meesha kala joog jooga halkaasaa dabeedna laysa sii taagaya ilaa kulaylku harka digtiis marka ay gaadho ay taagnaan kari waayaan bay soo noqonaya fanqalabuu yowman si halkii u taagnaayeen maalin walba usii baxayeen ile masaafaduna waa masaafo dheer fanqalabuu yowman maalin bay soo noqdeen bacda an adaaluu intii ay dheereeyeen intidaarahum sugidooda markay muddo dheer maalin sugeen waktigiina dhacee duhur la gaadhay ayay iska soo laabteen maalin ka mida maalmihii ay sugayeen falamaa awow markii ay yimaadeen ilaa buyuutihim guryahoodii kolkay xaafadahoodii kusoo noqdeen awfaa waxa uu fuulay awfaa bimacnaa alaca rajulun min yahuud min yahuudda ka midii waxa uu fuulay calaa udumin min awaanihim min awdaanihim udumku waxa weeye gumburta ama buur yar ama taag waxaa doonto dhahoo mid yuhuudda ka mid ah ayuunbaa buur yar fuulay muxuu u fuulay ma nebi buu bidhaaminayaa isagu maya liamrin yanduru ilayhi arrin uu eegayo arrin uu eegayo arrin buu ilaadinayay ilaadin ama uu sheedaalinayay ama uu bidhaaminayay midkaa doonaysa dheh arin uu bidhaaminayo dee xolo iyo baadi iyo dadu meelahaa ka eegayey isagoo sheedaalinayuu laf yar fuulay fabasura birasuuli illaahi sal allahu calayhi wasalama wa asxaabi markaasunbuu arkay nebiga iyo asxaabtiisa ninkaasaa ugu hor arkay isaguna nebigana ma eegaynin arigiisa iyo xoolihiisu bidhaansanayay buur yarna wuu fuulay nebigii asxaabtinbuu arkayba yazuuru bihim asaraar iyada oo uu jarayo dhalanteedku dhalanteedkaa jaraya siduu u jarayaana waa sidan yudhiruhum taaratan dhalanteedku mar wuu muujinaya wa yukfiihim ukhraa mar kalena wuu qarinaya maxaad u fahamtee macnaheeda qofku marka uu bidhaan dheer yahay banaan ama laami ama saxraana uu soo hayo dee wuu hirayaa uu hirayaa markaa dhalanteedka ama baasha dhalan halista la idhaahdo ayaa kolla hoostiisa ka kacay kolo wax dhulka isku taagayuu noqonayaa kolo way ka jaraysaa dhulka ka jaraysa macnaa waa qof soo hiraya meel fog ka soo hiraya qofkii dee banaan mara wax badhaamiyo waa garanaya yudhiruhum taaratan wayukfiihim yukfiihim ukhraa dhalanteedkaasaa marna soo muujinaya marna libdhinayaba waa masaafo dheer faqaala alyahuudi ninkii yahuudiga haadaa wuxuu ihi biaclaa sawtihi codkiisa halkii ugu dheerayd intuu mawjadiisa dallacay ayaa halkii ugu dheerayduu ka dhawaaqay waxba iskumuu reebina wuxuu idhi yaa macshara alcarab war carabey haadaa jaddukum arkani waa waa kan muraadkiini waa kan carafkiini ay xadukum waa dheertiini alladii tantadiruuna dheertaa sugayseen waata jadkani maaha awowgii walaa yanfacu daljaddi minka aljad waa calafka iyo dheefta sharaftana wuu noqdaa waanahu tacaalى jaddu rabbina matakada صaaxibata walaa walada marka asharaf wey taas waa kii sharafta idin ahaa kii calafka idin ahaa kii muraadka idin ahaa ee ku maqiiqneedana maalmahanba bidhaaminaysa waa kan shucuurka la qaybsa buu isiriyo bal intaa adiguna ka tee dhigo ogeysiiska ah isaguna suuq ka day fasaaruu markaasa waxay u boodeen raggani ila silaaxi hubkiibaa loo tartamay fatalaqow rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam nabigii waxay kula kulmeen bidahri alxarda shiisha dusheeda macnaa shiilmadowda banaankii dhagaxaanta madmadow lahaa dusheedii baa lagula kulmay rasuulka calayhi salaatu wasalaam hubkiina markii horreysaba way sii qaateen oo yuhuuddan iyo maaragtay gaal meesha kasoo dhex kaca iyo waxaad si aanu xaggiisa ugu kicin iyo munaawaraad ay muujinayaan haddii hub lagu soo eriyo hubbaa lagu soo dhaweynaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam halkaa waxaad ka arkaysaa dee waa kaafiyo kala dheeri labadaa qolob sida u kala tegsan yihiin naxariista iyo walaaltinimada iyo kalgacalka iyo tarxiibka iyo hiilintuna waxa ay ku yimaadaan un iimaanka iyo islaamnimada iyo ukhuwada diinigaa ukhuwadii abtirsiimadu waa taa soo eriday ukhuwadii iimaaniga ahaydna waata sidan usoo dhaweysay haddaad tal ku dhalali lahayd oo aada u waalan lahayd inay cirbaha ku jari karaan iyo xawlalmaliidka ogow waa kaas iyadoo dadka muminiinta ku badbaadinayaan ma labadaa qodob dee waa adeeradii iyo ilma adeeradii iyo ragga soo eryanaya waa kuwaa carabtii kale dee ummaddaa kamid ahaydna oo la tilmaamo weliba inay iyagu ahaayeen qoladii reer saba ansaarta ayaa waxay ka farcanaayeen qoladii reer sabe ee suuratu ay ka sheekeynaysa sabe ee markaa kala filqa ee qayb yahuud degtay bay kamid ahaayeen waa kuwa annuzulu biquba halkii ugu horreysay rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ka degay madiine ayaaba la xusi doonaa facadala bihim wuxuu nebigu ula leexday daata alyamiin dhinaca midigtu ula leexday xataa nazala bihim ilaa uu degay fii bani camri bni cawf qabiiladaasu dhex joogay biquba meesha quba la idhaahdo masjidu quba lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih masjidkii maalintii ugu horreysayba alla kacabsi lagu asaasay ayaa ku haboon inaad istaagta ku tukato sidaa darteed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ahaa sabtiga wuu soo booqan jiray masaajidkaa laba ragcadoodna wuu kusoo tukan jiray oo sunno ah waxaan u tilmaami jiray labada ragcadood ee masjidka lagu tukadaa inay u dhigmaan cumro lasoo cumraystay bisha ramadaan cumra fii ramadaan cumro bisha ramadaan xaramka lagu soo cumraysta waa qaali ajri weyn bay leedahay marka masjidka taariikhda leh ilaahayna uga markhaati kacayna lakacabsi lagu asaasay oo laba ragcadood lagu soo tukado sidaa darteed bay sunnadii qofku haduu madiine booqdo iyo masjidka rasuulka inuu qubaana booqdo labada ragcadoodna ku tukado waaya <clears throat> laakiin dee kolkii dambe waa kasii guurayo saynu arki doono gudaha magaalada ayuu tego masjidkan iminka rasuulka sala allahu calayh wasalam almasjid annabowi ayuu asaasay waladii xaqaqahu lmarxuum moxamed baasha alfalaki caalimka cilmiga salakiga aadka u yaqaana arinta uu xaqiijiye waxa weeye xagga taariikhda marka la eego ana dalika alyawm ana dalik kana fi lyawm athani min rabiic اlأwl aladi yuwaafiq cishriin sebtember sana mia itna cishriin waxa u ihi khubarada markaa muslimiinta ee cilmiga salakiga yaqaana sida maxmuud baasha oo kale waxa uu sugay wuu xaqiijiyey buui ana daalika waktigaa uu nebigu madiine galay kaana wuxuu ahaa fi lyawmi thaani maalinkii labaad min rabiic awal rabiic lwal rabiic lawal oo laba ah alladii yuwaafiq kaasoo waafaqsan labaatanka sebtembar sanadii lix boqol iyo labiyo labaatanka milaadiga waxaynu ku marnay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu wakti ma dhashay shan boqol iyo man yaxfad shan boqol iyo toddobaatan iyo kow de waxaad ugeynaysaa un afartan markii la dilay afartan jirna u ahaa saddex iyo tobanna makuu jooga isku dar saddex iyo lixdan baad dee ugeyn ya saddex iyo konton baad ugeynaysa markaa tiradu saasay kusoo baxaysa haddii sanad dhinma ama isdheer yihiinna dee sanadkan markaa uu ku jiro ama ka uu dhashay ee laba tirsamaya un weeyaan tiradu saasay ku imanaysa wa awalu taariikhin jadiidin liduhuuri lislaam waxa weeye taariikhdii ugu horeysay ee cusbayd ee islaamku u daahiray ah, taariikhun jadiid waa taariikh cusub liduhuuri lislaam islaamku guulaysashadii guulaystu kor u kacay halkaasaa ugu horreysay bacda an mada calayh intii ay islaamka soo martay alaaa cashara sana saddex iyo toban sanaa soo maray alaaata cashara sana saddex iyo toban sannadood baa soo maray oo maka joogay wa huwa mudayaqun calayhi min mushrikii quraysh iyadoo cidhiiri uu kala kulmay gaaladii quraysheed mudayaq calayh nebiga waxaa la cidhiiri geliyey cidhiiri baa la geliyey yaa geliyey min mushrikii quraysh saddex iyo toban sano oo cidhiiriya cadaadis ay ku hayeen nimanka gaaleede reer quraysheed kadib hanqalkuu la kacay islaam cagahana wuu isku taagay dhidibadana wuu aastay halkaasaana ku daahiray taarikhdiisuna ay ka bilaabay si asxaabtu ku taxliiliyeen markii ay ka shirayeen taarikhda bilowgeedana war waa maalintii islaamku uu caga dhigtay ee cadowgu candhuufta dib uga liqay ee kuwii soo weerarayna lagu cabee bedas qoorta la gooyey maalintaas ahayd waay warasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalam nebigu mamnuucun waxa uu ka hakisnaa min aljahri inuu kor u qaado bicibaadati rabbi cibaadada ilaahay inuu kor u qaado inuu dacwadda dadka gaadhsiiyo inuu xorriyad u wado xaqii uu u yeeshay ummadda gaadhsiinteeda taa mamnuuc buu kaa gaalada u diido ka mamnuuc bay ka dhigeen ama alaan imika oo a markuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yimid weeyaan madiina imikana uu ku sheegaya ama alaan faqad aawaahu allah ilaahay baa soo dhoweeyey huwa waaab faqad aawaahu llah huwa waaصxaaba isaga iyo asxaabtiisaba isaga iyo asxaabtiisaba ilaahay baa soo dhoweeyey soo hooyey ridwaan ullaahi calayhim allah ka raali noqda asxaabta bacda an kaanuu intii ahaayeen qaliilan kuwa yar yatakhaطafuhum الnaas dadkuna halqafayo tiro yar bay ahaayeen dadku halqafayey aada u baqayey ilaahay baa soo dhoweeyey wاladiina tabawau daara wاliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaaja taa aayaddu ka warramaysa wاladiina tabawau daara wاliimaan daar alhijra bay sii degeen iimaankana way cagadhigteenoo wuu biyo dhigay iimaanku waxay jecel yihiin ciddii usoo haajiray hadday kuwaasi cidda ka soo haajirtay soo qixiyeenay soo naceen kuwanina way jecel yihiin marka labada xaaladood unbuu isbarbar dhigayaa un sheekho oo uga jeeda xaaladaana way ka soo baxeen saddex iyo tobanka sano ay kusoo jireen inkastoo iyadaba dee xikmaddeeda ay lahaydo way soo gaadiideen waxaasi u gaadiiday haddaad maqasho buubitaankii iyo layligiibay kasoo baxeen markaasay hayin midb biyomadaadjo abay noqdeen ammaanadan miisaanka lehee ummadaha caalamka ay gaadhsiinayaan si ay xilkeeda u qaadaan waa way soo bislaadeen sabir bay yeesheen dhabarkoodu u ballaadhay iyo dushoodu dabeetana waxa ay noqdeen kuwo wixii kale ku dhacaba waxay tusaale ka dhiganayaan wax ka badan baa na soo maray dagaalkiibay u sabrayaan dacwadiibay u sabrayaan diintiibay u sabrayaan sidaasay dabeetana ku hinjiyeen diintii ilaahay aafaaq alcaalam waxaad moodaa sana dugsiyeedkeen inuu kusoo xidhmayo caawa <laughs> marka muxaram laga soo bilaabiyo bishani dee waa isku sideed bilooday